بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الشهادات الشهادوين كيبو بابي الشهادات وجمع الشهادة الشهادة لوحل إلى هذا مرخات فرقة inuu ruuxu markhaati furo oo xuquuqda la ysku haysto iyo waxyaabaha dadku ku muransan yihiin inuu markhaati kaco oo uu caddeeyo taasaa la yidhaahdaa shahaadada marka waa qeyb ka mid a ah kitaabu alqada lanna qaadigu markuu xukumayo inuu caddayn wax ku xukumo oo bayino ah markhaatiga iyo wixii kale la mid a iyo inuu qiraal wax ku xukumo labadii ishaystay mid ka mid a xaqii qiraya iyo midda saddexaad oo ah inuu ku xukumo muxuu ahaayey inuu markhaati ku xukumo iyo inuu qiraal ku xukumo iyo inuu dhaar ku xukumo marka shahaadadu waa sababka keena asbaabta keenta axkaamta qaadashadeeda mid ka mida way can zayd bni khaalidin aljuhani radia allahu canhu ana nabiya sal lla alay wasalam qaala wuxuu yidhi alaa ukhbirukum miyaanan idinka warramaynin bikhayri shuhadaa'i markhaatiyada midka ugu khayr badan shuhadaa hadda lagama wado ashahaada fii maydaan aljihaad ama shahaadadii in alla dartii ruuxa loo dila ahayd ma ah waxaa laga wadaa bimacnaa markhaatiyada oo markhaatiga gala bikhayri shuhadaa'i markhaatiyada ka ugu khayr badan miyaana idinka warramaynin oona idiin sheegaynin waay huwa isagu alladii midka weye ya'tii imaanaya bishahaadati markhaati furka la imaanaya qabla an yus'alahaa intaan la weydiisanin intaan la weydiisaninoo aan la codsanin oo loo yeedhaninba ayuu markhaatigii furaya ama waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey tusaya sida fadliga badan ruuxa arrinta laysku haysta wax ka og inuu markhaatigiisa la yi markhaati furkiisa la yimaado inta aan loo yeedhanin oo la weydiisanin oo ciddii loo markhaati furayay intaynan weydiisanin inuu ku tatawuco oo isagu tago oo markhaatigii furo sidaasay ku tusaysa ayib xadiidkan daahirkiisa sidaasi xadiidka ka dambeeya cumraan ee gadaashiisa uu keeni doonaa daahirkiisu marka aada mudda inay iska hor imaanayaan ayb maxaa yeele xadiiska dambe wuxuu tilmaami doonaa ruuxa oo la markhaati gashanin inuu markhaati iska furo markhaatiga furo wuu caayahaya waa dhaleecaynaya ayib oo quruuntii saddexdeeday khayrka lahayd waxyaalaha ka dambeeyey ee soo kordhay buu ku tirinaya marka labada xadiis daahirkooda xooga waxaad moodaa inay iska hor imaanayaan culimmadu markaa qaar basti bay mareen qaar waxay rajaxayaan xadiidka zayd ibnu khaalid oo ibnu cabdilbar baa ka mid a ah. anugu saa samaynaysa xadiidkana ka xoog badan bay midka dambe waxayna ku rajaxayaan waxay leeyihiin waa min riwaayati ahli lmadiina ree madiina xadiidkan wariyey xadiidka cimraan ee dambena ree ciraaq baa wariyey saas daraaddeed xadiidu cimraan asalba male bay taagan yihin riwaayatu ahli lmadiina baa arjax min riwaayati ahli lciraaq bay leeyihin tarjiixaasay qaarkood marayaan waase laga fiicanya qaarna waxay rajaxeen xadiidka cimraan oo waxay yidhaahdeen bukhaariyo muslim baa soo wada saaray kanna zayd ibnu khaalidna muslim keligii baa wariyey waxay bukhaariyo muslim soo saareen baana filjumla ka xoog badan muslim keliya wuxuu wariyey halkaana qolaa ku dhufatay oo saa uu rajaxday culimada qaarkoodna way jamcinayaan oo waxay leeyihin labada xadiid tarjiix waxaa la aadaa ilan tarjiixu waxa weye labadii nas mid baa la qaadanaya ka kale waa laga tegaya marka waxay leeyihin tarjiix waxaa la aadaa markay suroobi weyda jamcinta oo macno labada xadiisba loogu wada camalfali karo oo isugu imaan karaan markii la waayo oo suroobi waayo oy tacadurto markaasaa tarjiixa la aadaa sidaasaana sawaaba siyaabo badan bay marka ku jamciyeen waxay waxyaalahay ku jamciyeen waxaa ka mid ah xadiidkan zayd ibnu khaalid waxaa laga wadaabay dheheen ruuxa markhaatiga ah markii uu hayo ama uu og yahay xaq xaqaana ruuxii iska lahaa kama warhayo ma oga ayib markhaati inaad tahay oo xaqa uu ruuxani sheeganayo aada markhaati u tahay kaama warhayo markaasoo kaleeta adoon lagaa warhaynin intaad goobtii timaaddo inaad ruuxii walaalkaa ah xaqiisi u soo rido ood markhaatigii u furto oo sidaa xaqiisa uu ku helo kaasaa laga hadlayaa ba xadiidu zayd saas way macana ayib oo masalan wuu imaanayaa markaasuu u warramayaa uu imaanaya markaasuu leeya iniyo anaa arrintaa goobjoog ka aha xaqaana saasaan u ogaa markaasuu markhaatiga furaya macna ayib ama meehe dadkii dhaxalka lahaabaa dhimanaya ama ruuxii xaqa lahaabaa dhimanaya xaqii sidaasuu ku tegayaa adigana waad ogsoon tahay meeshaasoo kaleeta inaad marka timaadood xaqaa dhiciso ood markhaatigaa furto fadliga laga sheegayo khayru shuhadaa la leeyahay xaaladaasi ku xambaareen xaaladaas ayay ku xambaareen ayib xadiidka kalena waxay ku xambaareen wixii sidaa ka gedisan jawaabaha ugu fiican baa lagu tiriya oo waxaa sidaa maray yaxya ibnu saciid iyo imaamu maalik ayaa maray taa iyada xadiidka cimraanna waxaa lagu xambaaraya wixii sidaa ka gedisan bay ku xambaarayeen man ayib macaani kalena way jiraan waxyaalo kaloy ku jamciyaan waa jira wacan imraan bni xusaynin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly waslam rasuulku wuxuu yidhi inna khayrakum ka idinku khayr badani qarnii waa waa qarnigayga waay qarnigay qarnigaygaa idinku khayr badan qarniga waxaa la yidhaahdaa waa wakti ama zamanka qayb ka mid ah ayaa la yidhaahdaa oo isku khilaafsanayna culimadu ma boqol sanaa ma siddeetan sana ma toddobaatan ba waxaase qarniga la yidhaahdaa dadka hal wakti wada nool oo eh, imaanshahooduna isku dhow yahay dhimashadooduna isku dhowda waa isku qarni baa la dhaha saas maana marka waxaa laga wadaa khayru nnaasi qarnii waa waktigii nebigu joogay sal alay wasalam dadkii soo gaadhay oo saxaabadiisa ahaa ayaa laga wadaa leanno dadkaasi waxay yidhaahdaan nebiga sal ly waslam dhimashadiisii saxaabigii ugu dambeeyey ee dhinta saxaabadii nebiga ka mid a ah sal lay aslam waxay yidhahdaan boqol iyo waxoogaa hijrigu markay ahayd buu dhintaa iyuu dhintay abuuayr bay ku sheegaan marka boqol sano meelahaas qarnigii saxaabada marka la yidhaahdo marka muddadaasuu ku egyaabiliya qarni waa nebigii iyo ardadiisii waay nebigii ardadiisii waktigaasaa ugu fadli bado khayrka uu idinku khayr bado ina khayrakum qarnii waa saxaabadii uma kadibna aladiina kuwii baa ku xiga xadda xagga khayriyada yaluunahum ayaga soo raacsan xagga zamanka iyo imaanshaha kuwa iyaga soo raaca baa xagga khayrkana ku xiga ayb uma kadibna alladiina kuwii baa idinku khayr badan yaluunahum ayaga soo raaco ku xiga xagga zamanka qolada hore marka waa saxaabadii waay nebigu ku dhex noolaa sal alay aslam qolada xigtana waa ardadoodii waa taabiciintii waa raggii saxaabada ardada u noqday wax ka qaatay waay qolada saddexaadna waa atbaacu taabiciin nimanka la yidhaahdo saxaabada ardadoodii bay ardo usii noqdeen saxaabada ardadoodii bay ardo usii noqdeen taqriiban waxaa la yidhahdaa raggaasi waxay soo gaadheen qarnigii saddexaad dhexdiisay soo gaadheen qarnigii saddexaad bay soo gaadhay ah, uma kadibna aladiina ku yaluunahum iyaga ku xiga ayaa iyaga soo raacsan baa fadliga ku xiga uma kadibna yakuunu waxaa ahaan doona qowmun dad baa imya ahaan doona qowmkaasoo yashhaduuna markhaati furaya walxaal laa yustashhaduuna aan la markhaati gashanayn ayagoon la markhaati gashanin bay markhaatiga furayaan wayaquuluuna khayaanaya oo walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin waa dad khayaano dhaqankooda u yahay aanan la aaminaynin oo lagu kalsoonayn yani lama ictiqaadsana inay umala yihiin maxaa yale khiyaanadoodaa iska cad waa la yaqaana wayanduruuna nadraya walaa yuufuuna nadarkana aan oofinaynin waxaa ku badan inay nadarka galaan oo ilaahay sharad la galaan haddana nadarkii ayna fulinin wayanduruuna nadrayo nadar gelaya walaa yuufuuna nadarkiina aan oofinaynin oo fulinaynin oo wayadharu uu muuqan doono fiihim dhexdooda assimanu cayilka asiman cayilka yacni dad cayilan oo burbuuran oo muxuu ahaay hilibku ka batay muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray xadiidkan marka waxaada loo keenay waxa weeye uma yakuunu qowmun yashhaduuna walaa yustashhaduun saddexdii qarniye fadliga badnaa markay tageen dad xun baa ka dambeeya dad xun baa imaan doona xumaantooda maxaa ka mid a ah? ayagoon la markhaati nin bay markhaatiga furayaan ayib xadiidkii cimraanna muxuu yidhi waxaa idinku khayr badan oo shuhadadiinna ugu khayr badan ruuxu shahaadadii furaya isagoon la weydiisanin soma marka aahirkoodu inay iska hor imaanayaanbaad labada xadiis ayib xadiidkan culimada qaarkood waxay ku xambaareen si xadiidka ay isu waafaqaan waxay ku xambaareen maxmuulun calaa shahaadati zuur bay dheheen bacdu ahlicilm ruuxu markuu markhaati beenaad furayo oo markhaati been uu furayo shahaadatu zuur markaasaa laga wadaa qawmun yashhaduuna walaa yustashhaduun waa dad iska markhaati furaya aan la markhaati gashanayninoo been bay furayaan wey markhaati beenaad bay furayaan xadiisku taasuu ka hadlaya xadiidka cimraanna muxuu ka hadlayaa markhaati run ah markhaati furaya laakiin waa runtii sooma kanna wuxuu ka hadlayaa markhaati furka beenta ah sidaa culimada qaar baya culimada qaarna waxay yidhahdeen yashhaduuna walaa yustashhaduuna waxay ku xambaareen yani alshahaada maca alxalfi bay idhahdeen waa ruuxu waa inuu dhaarto waa inuu markhaatiga furo dhaarna daba dhigo dhaar iyo markhaati fur inuu israaciyo ayaa laga wadaabay leeyihi taxaawi baa macnaha isaguna maray qolana waxay leeyihiin waa ruuxu inuu markhaatinimada u soo baxo oo isu soo taago inuu markhaati furo isla markaana ehel uusan u ahayn inuu markhaati furoba ehel maaha waa ruux khaaina waa ruux diinlaawo ah waa ruux aan muxuu ahay lagu yaqaano muxuu ahaaye eh, muxuu ahaaye aan wanaag lagu aqoonin haddana macadaaligi isagoon markhaati furka ehel u ahayn buu intuu soo taagu markhaatinimada isu taagaya ah, inuu markhaati furo buu bannaanka ugu soo baxaya oo isu taagaya macnaha macnahaasaa laga wadaa yashhaduuna walaa yustashhaduun dad caadiliina maaha dad markhaati gala ma aha waa fasaqo waa khawano haddana maca daalika markhaatinimadii bay u taageen waa dhirayn waa ku dhirayn macnaha sidaana culimada qaar baa maraya macaani kalena waa lagu fasira wayadharu fiihim siman waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bay leeyihin culimadu yuxibuuna atawasuca fi lma'aakili walmashaarib waxay aada u jecel yihin inay ku kalax tagaan oy aad ugu fidsadaan cunidda iyo cabitaanka maxaa yl asbaabta cayilku waa taas asbaabta cayilku waa cunidda faraha badan iyo cabidda faraha badan marka waa dad adduunyada ku fogaaday waay waxaana laga wadaa bay leeyihiin ruuxu markuu cayilka raadiyo oo u qasto ruuxaba iska dhalanba isagoo cayilanba sooma isagoo cayilanna wuuba iska furiba waxaa laga yaabaa ruuxaasi inuusan aada u cunto badnayn haddana jirkiisa wuxuu leeyahay hilib qaad buu leeyahay wada hilibku muxuu kuu fuulay lagu eedi maayo soma lagu eedi maayo leanno ma aha sabab isagu uu sameeyey ma aha hilibku wuxuu u fuulay ilaahay baa saaray waa midabko kaleeto midab allah ruuxa uu yeelay dembina kuma yeesho muxuu ahaay loomana qabsado laakiin waxaa laga wadaa bay leeyihiin wax addoonku uu khiyaar u leeyahayo adduunyadan iska xakameeye la yidhi intuu ku kalax tago oo uu raadiyo inuu cayilo cuntadii cabitaanka inuu muxuu ahaa isku ganacgooyo ah. cabitaanka iyo cunitaanka inuu muxuu ahay ku toosoco isagoo markaa cayil raadinaya taasaa laga wadaabay leeyihin culimadu macna adugu waa iska calaamad wey yani waxa kuwa horay tabac u tahay وعn cbdاللh بن cmر رضي الله cنهma qal wuxu uhi qala rasuل الlah صل ه sl wuxuu yihi laa تجuز ma banaana شhahaadaة khا'nin mid khاa'in ah markhaati furkiisuma bannaan walaa khaa'inatin walaa haweeney khaainad ah mid dhadigoo khaainada iyadana markhaati furkeedu ma soconayo ma bannaana walaa dii kimrin mid xiqdi u saaxiib ah calaa akhiihi walaalkii korkiisa isagana markhaati furkiisu ma bannaana way macana walaa tajuusu shahaadatu dii kimrin waay kimriga waxaa la yidhahdaa alxiqdu waalshaxnaau waalcadaawa la yidhahda mid cadaawad u saaxiiba calaa akiihi walaalkii korkii waa muslimka walaalkiisa muslimka buu cadaawad u hayaa calooshu wax ugu hayaa xiqdi buu u hayaa kaa markhaatiga uu furayo ee ruuxa uu colaadda u hayo ku furahayo la qaban maayo iyadan socon mayso laa tajuus walaa tajuusu ma bannaano ma soconayso wey shahaadatu lqaanici midka ajiibka ah alqaanic waa khaadimka adeegaha walaa tajuusu ma bannaano socon mayso shahaadatu alqaanici adeegaha markhaati furkiisa liahli lbeyti uu markhaati furo guriga uu ku nool yahay dadka iskale uu markhaati furo qaanica waxaa la yidhahdaa khaadimka ajiirka ah waa ruuxa adeegaha ah reerka u adeega la shaqaalaysto guriga ka adeega reerka wax u qabta saas way macnaha ama ha noqdo ajiir iyo khaadim wax lagu siiyo khidmadda iyo iyo ijaarada oo wax ku qaato ama ha noqdo mid caawinahayo ah aan waxba qaadanayn ha noqdo labadu way soo galayaan ayib reerkaa marka uu ajiirka u yahay khaadimka u yahay markhaatiga uu u furaayo socon mayso ayrkoodse laabaa rawa waxaa wariyey xadiidka axmed axmed baa wariyo abu daawuudna baa wariyey kadalika daara qutni iyo bayhaqina way soo saareen ayib wuxuu leeyahay xafid ibnu xajar alxaafid fii talkhiisi alxabiir wuxuu ku leeyahay isnaaduhu sanaduhu qawiyun sanadkiisu waa xoog badan yahay buuri sheekh albaanina wuxuu ku taxsiininaya fi lirwa irwaalqaliil ku taxsiininaya xadiidku marka waa xadiid xasan w ayib muxuu kutusayaa wuxuu kutusayaa ruuxa markhaatiga noqonayo markhaatigiisa la qabanayo ee markhaati markhaatiga uu furayo xukunka lagu qaadanayo xuquuqdu ka laasimayso waa inuu yahay caadil waa inuu he caadil saas man qur-aanka laftiisaa taa tilmaamay waashhiduu daway cadlin minkum ah, laba cadaalad u saaxiib oo idinka idinka mid oo muslimiin ah markhaati geliya miman tardawna min ashuhadaa ah, miman tardawna min ashuhadaa dad aad ku qanacsantihiin oo raalli ku tihiin oo caadiliin ah oo markhaatiyada ka mid a ah dadkaa dadka gashadaa leh mafhuumku muxuu kutusayaa aayaadku waxay kutusayaan khaa-inka cadaaladiisu dhimatay markhaati ma galo khaainka yaa la yidhahda khaainku waxa weeye ama ruuxa cadaaladiisu dhimatay faasiq ah khaainka waxaa la dhahaa muxuu ahaayey laba macnoba way ku fasiraan culimada qaarkood waxay leeyihin khaa-in waxaa la yidhahdaa ruuxii lagu ogaaday oo looga bartay inuu amwaasha iyo xoolaha khayaamo kaasi ku khasyeeleen oo masalan ammaanada loo dhiibto khayaamaa wixii xoolo ku saabsanoo isdabamarisa ruuxii lagu bartay baa khaa'in ah sidaa culimada qaar baa odhanaya qaarna waxay leeyihiin khaa'inku intaa waa ka guda wenyahay allah tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisii ninka khayaamay waa khaa'in oo maalan waajibaadkii alla saaray buusan gudanayn wixii rabbi ka xarimay dunuubta waaweynana iskama ilaalinayo waa khaain hadduu xuquuqdii aadamaha ayadana ilaalin waayana waa khaain marka xoolo keliya ha ku khasisine si caam ah leanna qur-aanka waxay leeyihiin rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala oo ku sheegay khayaanadu inay gasho ammaanada alle uu addoommada u dhiibtay iyo iyagu waxay isku aaminaan labaduba inay khayaanadu gashu rabbi qur-aanku sheegay rabbi waa ka yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu allaha waalrasuula watakunuu amaanaatikum war dadka alla rumaysano allah iyo rasuulkiisa ha khayaamina ammaanaadka idinka dhexdiinna ana ha khayaamina khayaanadu xaggay gashay marka allah tabaaraka wa tacaala wixii wuxuu lahaana way gashay rasuulka sal alay slam wuxuu lahaana waa gashay idinka dhexdiina waxaad isku aaminteenna way gashay marka khaaiyaa la yidhahdaa waa khaa'inku waa ruuxa ilaahay tabaaraka wa tacala faraa'iddiisa ku ciyaaray ama wixii rabbi ka reebay aan iska ilaalinin waa faasiq waay cadaaladdiisa kaasi waxay leeyihiin markhaati furkiisu ma soconay ayb waana qur-aanka sida laga fahmayo markuu leeyahay miman tardawna min ashuhadaa iyo dawaya cadlin minkum iyo cadaalad waxay leeyihiin caadilka waa ruuxa dunuubta waaweynna iska ilaaliya waajibaadka shareecadana guta waxyaalaha xishmadda ridana iska ilaaliya waxyaala waxaa jira aan xaaraamna ahayn waxaan u jeedaa aan ahayn dembi weynna ahayn laakiin waxoogaa xushmadaada dhaawacaya waxaa la yidhahdaa khawaarim almuru'a la yidhahda waxyaalahaana wuu iska ilaaliyaa ruuxa sacaadin la yidhahdo ayib marka taas bay kutusaysaa waxaana qaba sidaa iyada ah jumhuurtaa qabta culimada badankood waxay qabaan faasiqa iyo khaa'inka inaan markhaati furkiisa la qabanaynin ayib oo markhaatigiisu soconay masalada labaad ee xadiisku sheegay waxay waladii kimrin cala akhiihi ruuxa cuqdada qaba ama colaada haya ama walaalkii qalbiga wax ugu haya kuma markhaati furi karo haddiiba la ogyahay inay colaadi ka dhaxayso leanna maxaa meesha soo geli kara waxaa meesha soo geli kara ka argooso sooma horba haddii colaadi ka dhaxayso yani waxa weeye inuu diintiisii uga tagaa dhici karaysa ruuxan kadaasa tashaki iyo ka argooso iyo muxuu ahay maantu jaaniskuugu jiraaye dhibge dhib u geyso dhibaatee colaaddu inay ku xambaartaa laga baqaya sidaas daraaddeed maadaama uu yani cuqdad iyo xumaan uu qalbiga ugu haya iyo cadaawad isagana markhaatigiisa loo qaban maayo ayb waase in la xaqiijiyo silada saddexaad ee xadiidku uu ka hadlay waxa weeyaan ruuxa khaadimka ah ee adeegaha ah ee ajiirkae shaqaalaha reerka u ah markhaati uma noqdo reerkaas markhaati uma furo sababtu maxay sababtu waxa weeye haddii la yidhaahdo war reerkan arrintan lagu haysto markhaati ma u tahay laba mid ama afka cunay xishooyo reerkan uu qaadimkooyo wax ka qaato kuma markhaati furi karo soo ma ama wuu markhaati furiyo wuu ka baqayaaba wuxuu uga baqayaa ama shaqada lagaa eriyaa ama waxoogaaga yarka uu ku haystuu lex jecladaasuu ilaashanahaya sidaas daraaddeed maadaama ay shubhadaasi imaan karayso isagana wafaatigiisa la qaban maayo saas way macnaha yaan loo qabanaynin reerkaas iyo cidda uu adeegaha u yahay laakiin hadduu cid kale u markhaati furayo markhaatigiisa waa la qabanaya saas way macnaha ayib wa ajaazaha ligayrihim baa lafdi kale ku yimi iyadana waa sida ay culimo badan qabaan way macnaha وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استوى سمع وحمق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوى لا تجوز مبنانا أو مصعون استوى shahaadatu badawiyin mid reebaadiye a markhaati furkiisa calaa saaxibi qaryatin uu ku markhaati furay nin magaalo joog ah qaryadu waa magaalada mid reebaadiye ah hadduu mid magaalo joogoo ree magaala korkiisa ku markhaati furo socon mayso waxaa wariyey abu daawuud wa ibnu maaja kadalika waxaa wariyey ibnu jaaruud wuxuu leeyahay ibnu cabdilhaadi fi lmuxaram ruwaatun iqaat mundirina wuxuu leeyahay rijaalu isnaadihi ixtaja bihi muslim fii saxiixihi ayib kadalika ibn cabdilhaadi fi tanqiix wuxuu leeyahy sanadkiisu waa jayid xadiidka waxaa saxiixiyey sheekh albani fi lirwa wuu sugaya xadiid ayib badawiga waxaa la yidhahda man sakana albaadiya la yidhahda dadka baadiyaha deg waa badawi baadiyaha dadka dhaan qaryadana waxaa laga wadaa magaalada saas manaa magaalada la yidhahda iyo almisru ljaamic baa laydhaha magaalada weyne dadka kulmisa ayaa waxaa la yidhaahdaa qarya la yidhahda marka mid ree baadiye ah mid ree magaal ah kuma markhaati furo hadduu ku markhaati furana socon maayo markhaati furkiisu sidaa waxaa ku tegey alimaamu axmed iyo asxaabtiisa xadiidkanuuna qaatay waxaa kaloo ku tegey abu cubayd alqasim bnu salaam imaam maalik baa sidoo kale maray ilaa dhiigga wixii ku saabsan mooye dhiigga wuxuu hi isaga waa la qabanaya markaasi korkiisa ixtiyaatan lidima buu leeyahy ayb maxaa loo diiday waay reebaadiyuhu inay remagaalka ku markhaati kacaan waxay leeyihiin liannu fiihim aljafa limaa fiihim min aljafaai fi ddiin bay leeyihin diintiibay reebaadiyuhu yay kaga sugan yihiin qalabsanaano inta badan jahli iyo diinyari baa haysa waa axkaamtii shareecada kama warhayaan waa sida badawigu u badan yahan waa ka qur-aanku ka cabira alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru anlaa yaclamuu xuduuda maa anzala allah kufriga iyo nifaaqa ayagaa ku habooni badan bu alle tabaaraka wa tacala ayagaa sidoo kale ku habooni badan inayna w xuduuddii alla soo dejiiba ayna wax ka garaninba leanna geel buu eryahayaa ama lo buu daba joogaa ama xayn adiyuu eryahaya oo intaa daaq u raadinaya goormuu wax dhagaysano arisana goormuu xuduud ogaana waay macana marka inta badan jahliga iyo axkaamtii shareecada inay jahli kaga sugan yihiin baa haaliba wey macana dadka reebaadiya mar hadday jahli kaga sugan yihiinna markhaatiga ay xambaarayaan dawaabidiisii bay jahli kaga sugan yihiin wacalaa hada alasaas baa marka la markhaatiga reemagaalka ay ku markhaati furayaan ayib iyaga reebaadi hadday isku markhaati furaanna waa la qabanaya laanna meesha hadda cid kaleba lama hayaba sooma iyagin baa wada jooge xaalad waxaa jira sharcadu sideedaba muxuu ahay ay xataa gaalka markhaatigiisa la qabanayo xataa gaalka waata suurat lmaa-ida aakhirkeeda waata lagaga hadlay yani waxa weeyaan dardaaranka ruux muslima oo dhintay oo gaalo dhexdeeda ku dhintay oo wax muslimaba ah uusan la jooginba gaalada la joogta inuu dardaarankiisa u dhiibo waxay soo gudbiyaan iyo markhaatigoodana la qabto qur-aankaa ka hadlay xaalad khaasa wey marka marka xaalaad khaasoon cid kale la haynin waa meesheeda laakiin asal ahaan waa saasuu leeyahay oo sidaasu maray imaam axmed iyo keyrkiiba culimada badankoodta waxay qabaan jumhuurtoodu badawiga markhaati furkiisa waa la qaban ama badawi isagoo kale ah ha ku markhaati furo ama reemagaal ha ku markhaati xadiidkanna waxay ku xambaareen waxay leeyihiin waa dadkii rabaadiyahe cadaaladooda aan la garanayn ninkii cadaaladiisa aan la garanaynin ama wax lagu ogyahay meesheeda wa adiga xadiiska daahirkiisu waxaa maraya wuxuu ku tusayaa madhabka imaam axmed iyo asxaabkiisu ay mareen inuu iyo xoojinaya man wacan cumar ibni khaaabin radi allahu canhu anahu isagu khaaba wuu khudbeeyey dadka ayuu u khudbeeyey faqaala markaasaa wuxuu idhi ina naasan dad kaanuu waxay ahaayeen yu'khaduuna kuwa la qabto bilwaxyi waxyigaa lagu qaban jiray fii cahdi rasuulilahi sal alay wasalam waqtigii nebiga dadba waxyigu uu waxay qarsanhayaan banaanka u soo saari jiray waqtigii nebiga sal lay slam yacni aayad qur-aanaa soo degaysa way fadeexaynaysaa malakul jibriil baa nebiga u imaanahaya war buu siinahayaa rag baa fadeexoobaya marka dadku waxay qarsanayaan intuu waxyigu degahayay wuxuu leeyahay waxyigaasaa wax badan muujin jiray wa ina alwaxya waxyigiina qad inqataca waa go-ay wuxuu ku dhammaaday bimowti rasuuli lahi sal lay aslam hadduu rasuul ka dhamaada waxyi kalaa jira waxyi kale ma jiro ah, bacda rasulilahi sal lay aslam waxa soo haray waa mubashiraadka mubashiraadka waa ru'ya saalixa ruyada wanaagsana ruuxa muminka ah saas way macana iyada laftooduna yaqiin iyo xaqiiqa mehe xaqiiqo la huba ma ahe waa uun waa uun ixtimaal way suroobi kartaa macna ayib waina wainamaa na'khudukum waanu idin qabanaynaa buhi marka alaana hadda bimaa dahara wixii noo muuqda lanaa annaga oo min acmaalikum acmaashiina ah mar haddaanaan qalbigiinna waxii lagu ogaada uusan jirin waxaad muujisataan unbaanu baanu idiin qabanaynaa w ah, na'khudukum waan idin qabanaynaa alaana hadda bimaa dahara wixii noo muuqda lanaa annaga ayaanu idinku qabanaynaa oo min acmaalikum amaashina rawa buhaari baa weriye xadiidka dhamaystirkiisu waxa weeye wuxuu yidhi cumar faman adhara lana khayran amannaahu wa qarabnaahu ruuxii khayr noo muujista oonu khayr ku aragno dhaqankiisa akhlaaqdiisa afcaashiisa suluugiisa khayr waxaan ku aragnaay waan aaminaynaa waana soo dhowaysanaynaa walaysa lana min sariiratihi shay-un waxa u qarsoonee qalbigiisa ku jirana wax dan a kama lihin shaqo kuma lihin ah, ilahay bay u taallaa maxaa naga galay wuxuu noo muujistay umaanu xukumi laakiin waxa qalbigiisa ku guntane u qarsoon ilahay baa kala xisaabtami ah. ayib allahu yuxaasibuhu fii sariiratihi waman adhara lana suuan ruuxii xumaan noo muujistana lam na'manhu ma aaminayno walam nusadiqhu ma rumaysanayno warkiisa wain qaala haba yidhaahdo ina sariiratahu xasana aniga waxa ii qarsoonaya qalbigayga waxa ku jira waa wanaagsanya kullu inaain bimaa fiihi yandax weel walba waxa ku jira ayuu dhididaa ama diiqaa haddii qalbigaaga wanaag ku jira waa lagaa arki lahaa soo ma marka qalbigayga wanaag ku jira dan kama lihin buuli waa niyad fiicna shaqada madama maxaad ku hadashay maxaad se samaysay baa annagaa na kusaysa buuli daac baanu kugu qabanayna xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa ama aarku cumar aarkiisu wuxuu ka hadlayaa dadka sidiisa oo markaan leenahay markhaatigani caadili weeyo markhaatiga wuu galaa kanna markhaatiga ma galo waa faasiq ama waa khaa'in maxaan ku salaynaynaa w waxaan ku salaynaynaa wixii dadka ka muuqda ruuxa muslimka dadka muslimiintu waa saddex waa ruux la yaqaano oo caan ah oo wanaaggiisa iyo runtiisa iyo muxuu ahaayey akhlaaq wanaaggiisa iyo suluugiisa iyo dhaqan wanaaggiisaa la yaqaanaa ruuxu ruuxaas waa caadil hadalkama joogo kaas ruuxna waa ruux fisqigiisa iyo xumaantiisa bannaanka uu yaallo waa la yaqaanaa waa khaa'in ruuxna waa muslim mastuur ah waa ruux muslimoo iska asturan wax xumaana laguma arkin wax wanaag badanna laguma arkin laakiin waa muslim asturan ruuxa muslimkaee mastuurkuna waa caadil ilaa ay caddaato wax cadaaladiisa dhaawaca oo fisqi iyo khayaano u saara asalku waa inuu caadil yahay saas maana leanna asalka muslimka alaslu fi lmuslim assalaama waay marba hadduu muslim yahay waxaa asal waa inuu fayow yahay oo islaamnimadiisu xuyuuda oo uu caadi yahay saasa asala asalka waxaa laga bixi karaa markaan helno yaqiin ku tusaysa inuu asalkaa ka baxay oon caddayn helno caddayntaa haddaan weyno muslimku waa caadil muslimku waa caadil wax caddayn haddii loo waayo cadaaladda dhaawaca waa caadil wey macana ayib marka waxaa la cuskanayo waa wixii muuqdo wa hadda nebigaaba sida yidhi sal ly slam nabigaa sidasiis sal l ruuxii shahaadatinka ku hadlo salaada iyo muxuu ahaaye dhiigooda inaan daadiyaa laga reeba buuri ah, dhiigooda marka wixii ii muuqda salaad ruux tukaday saka bixiyey ashahaatay bas dhiiggiisuu xaraa laakiin wixii u qarsoon ruuxaas munaafiqnimo gaalnimo qalbiga ku jirta wixii u qarsoon ilaahay baa berri kala xisaabtamta wa cala allahi soma wa xisaabuhum cala allah adiga laguma dirin Ah, laguma dirin waa kii ninkii saxaabiga ahaa ee ninka gaalkaas usaame iyo ninkii kale iyo ninkii siduu u eryanahayey gaalka ah markuu ashahaatay waa kii dilay ee nebigu ku yiri sal lay slam markuu ashahatay kadib baad dishay haabuu rasuulka ilaahayow shahaadadan uu ashahaatay seefta unbuu ka baqahayey wuna uun ku baxsanahaye mooye naf unbaa u geystay mooye daacad kama ahayn nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam maxaad qalbigiisa u jeexi weyey maadaa jeexay qalbigiisa madaa ogaada waxa qalbigiisa ku jira ma cabsi buu u yidhi ma naftaa la gashay ma daacad buu ka ahaa madaa jeexay markasaas wixii dadka kaaga muuqda unbaad kula dhaqmay laakiin hoos iyo qalbigiisii maxaa u qarsoon hawl taalama hawl taalama saas waa wacan abi bakrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam nabigu anahu nebigu cadda wuxuu tiriyey shahaadata azuuri beenta markhaati furkeeda fii akbari alkabaa'iri dembiyada waaweyn kuwa ugu waaweyn buu nebigu ku tiriyey sal lay aslam muttafaqun caleyh buxaari muslim baa soo saaray fii xadiidin tawiilin xadiid dheer dhexdiisa caalu yahay lafdigiisu wuxuu ahaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir miyaanan idinka warramaynin oo idiin sheegaynin dembiyada waaweyn kuwa ugu sii waaweyn dembiyadu wa yaryar bay leeyahin kuwa waaweyn kuwa waaweyn ba haddana sii kale waaweyn kuwa waaweyn kuwa ugu sii waaweyn miyaana idiin sheegayn saddex goor buu nabigu sahayr sal l markaasa waxay dhadeen balaa noo sheeg rasuul ilahi waa rabnaaye markaasaa nebigu wuxu uri sal ly slam al-ishraaku billaah waa ilaahay oo addoommadiisa wax lala wadaajiyo waa dembiga ugu weyn allah wuxuu xaq u leeyahy gooni u leeyahay ood addoommadiisa kala dhexaysiiso waa dembiga ugu weyn wa xuquuqi lwaalidayni labada waalid oo caaq lagu noqdo waa labada xaq ee midna waa xaqa ilah midna waa xaqa alwaalidayn sooma waa labada xaqi qur-aanku iskuwa lamaaniyaba ucbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-an maxaa laga dambaysay waa xaqi ilahay kaas wabilwaalidayni ixsaanan waa xaqi waalidka waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaa waa xaqii alle maxaa laga dambaysayey wabilwaalidayni ixsaana anishkur lii waa xaqii alle waxaa laga dambaysiyey waliwaalidayk saas man marka rabbi wuxuu ihi tabaarak rasuulku wuxu uhi sal lay slam xuquuqu lwaalidayni labada waalidoo caaq lagu noqo waa dembiga xiga markaa nebigu uu labadaas sheegay dhinac dhinac buu u dambiigey waxoogaa gacantiisu custana ama shaybuu ku tiirsanaa markaasuu soo fadhiistay sal muggiibuu usoo fadhiistay markaasaa wuxuu yihi alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur war hooyaay war hadalka beenta ah war hooyaay markaati furka beenta ah war hooy markaati furka beenta ah muusan ka zuulin inuu ku celcelinayo buu ihi xataa qulnaa laytahu sakat ilaa aan nebiga intaan u naxnay oon u turnay aniri bui mu iska aamuso waaba dhibaatoodae laytahu sakata muu iska aamuso ila aniri buu nabi ku celcelinay sal lay slam marka waxay kutusaysaa shahaadatu zuurka iyo markhaati furka beenta ah markhaati furka beenta ah in uu dembi aada u weyn yahay nebigu weynidiisa wuxuu ku muujiyey kow horta shirkigii iyo caaqnimadii waalidiinta buu ku xejiyey waa midda labaadee isaga markuu ka hadlahayay wuu soo fadhiistay inta kale isagoo jiqilaysan ama yani ku tiirsan shay ku tiirsan yuu inta shirkiga sheegay cuquuqulwaalidaynkana sheegay kan markuu soo gaadhana salmigii uusoo fadhiistay midda kale wuu ku celceliye wuu ku celceliyey ilaa ay saxaabadii uga badqureen nabiga uga naxeen salawatu rabbi waslamu caleyh marka culimadu waxay leeyihin war shahaadatu zuurku kama weyne dembiyada kale labadaa kale kama weyne muxuu nebigu sidan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ugu dadaalay waxay leeyihiin oo kamida asbaabtay sheegayaan waxay leeyihiin liannu markhaati furka beenta ah geliddiisabaa ka fudud in la galo waa ka sahlan tahay labada kaleba waa ka sahlan tahay shirki ruuxa muslimka inuu galaayo uma badna aalib ma wa kadalika inuu waalidka caaq ku noqdona waa wax iska cad sooma iyadana uma badna laakiin markhaati furka inuu sameeyaay waa masale aada u sahlan oo dad badana ay ku fududaadaan maadaama ay badan tahay buu nabigu marka sidaa u adkeeyey culamada qaarkood leeyihi xadiidku marka wuxuu kutusi eh, ruuxu inuu markhaati fur been ah sameeyaa culayska ay leedahay iyo dhibka ay leedahay maxaa la yidhaha markhaati furka beenta ah waxaadan ogeyn inaad markhaati furto ama waxaad og tahay inuu beenyaho khaldan yahay inaad markhaati furto waad og tahay inuu been waadna og tahay inuu muxuu ahaayey xaqu uusan sidan ahayn ama maba ogidoo adoo waxba ogeyn baa inta lagu soo qabtay baa waxaa lagu yiri xoogaa baan ku siinaynaa ma markhaati meelay ah, wax jirto iyo say waxu jiraan iyo midna ka warhaysa waxoogaa lagu laqinay baad maxkamadda la timid saas weeyaan baad khalaas ma sidayn u jirtaa ma ka gedisantahay kama warhaysa shahaadatu zuur waaye haddaad og tahay oo been ay tahayna shahaadatu zuur waayo waaba kasii daran tahay saasayb marka dembiyada waaweyn ayay ku jirtaa leanna maxay keenaysaa markhaati furka beenta maxay keenaysaa waxay keenaysaa gartii inay u dhacdo si cadaaladda ka baxsan oo ruuxaan xaq lahayn xaqii la siiyo ruuxii xaqa lahaana xaqiisii la garamariyo yaa sameeyey adaa sameeyey soma markhaati furka beenta ruuxa sameeyey baa sameeyey xoolihii cidaan lahayn baad siisay sababtaa baa lagu siiyey ruuxii xaq u lahaana way garab mareen adaa sabab ah. waxaaso dhan marka wax sahlan maa wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay wasalam qaala wuxuu yihi lirajuli nin wuxuu ku yidhi taraa ma aragtaa ashamsa qoraxda ma aragtaa qoraxda ma kuu muuqataa qaala wuxuu uhi nacam waan arkaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam calaa miliha qoraxdaas oo kale wixii la mid ah fashhad korkiisa ku markhaati kac aw amase dac iska dah sidaa qoraxda kuugu muuqato wixii kuugu muuqdo saasoo kale u cad arrin noocaasoo kalea ku markhaati kac ama iska daa haddayna sidaaso kale kuugu cadnayn markhaatigaha furine banaanka mara akraja waxaa wariyey ibnu cabiyi baa wariyey filkaamil buu ku wariyey cuqaybi baa sidoo kale soo saaray xaakim iyo bayhaqi biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciif wasaxaxahu waxaana saxiixiyey buuhi alxaakimu fa akhطa'a waana gafay markuu xadiidkaa saxiixiyey sidoo kale dahabi baa ka daba tegay xaakim tasxiixintiiso xadiidka daciifiyey ayib xadiidka ciladiisu lagu daciifiye sanadkiisa lagu daciifin isaguna waa daciife nin la yidhahdo maxamed ibnu sulaymaan ibnu mashmuul baa ku jira maxamed ibnu sulaymaan ibnu mashmuul oo daciifa baa sanadkiisa ku jira nin kaleo daciifana waa ku jira laakiin ninkaa kale waa la mutaabiciyey oo ciladiisu isaga dhib ma leh muxamed ibnu sulaymaan ibn mashhuul baa xadiidka ciladiisa ah waxaana ku cileeyey alimaam albayhaqi ibnu xajar fi talkiis sheikh alalbani fi lirwa xadiidku ninkaas sababtiisu daciif leeyahay ma sugna marka hadduu sugnaan lahana muxuu faaiideynayaa wuxuu faa shaygu markhaatiga uu ruuxu furayaay wax u cadinu yahay saas maana waana sidaa ficlan waana sidaa ficlan wax aada markhaatigiisa furayso waa inuu ku cay waad aragtay waad goobjoog baad ka ahayd waad maqashay waad ogaatay wax cabdi waa inuu wax laakiin aadan hubin markhaatigiisa haddaad furto waa halis markhaati beenaad bay noqon kartaa markaas ayib wa canhu radia allahu canhu canhu ibni cabaas wey radia allahu canhu ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qadaa wuu xukumay biyamiinin dhaar iyo washaahidin hal markhaati ah akhrajahu waxaa wariyey muslimun muslim macnaa waxaa laga wadaa ninbaa dacwaad u timid dacwadii u timid ninkii sheeganaye wax sheeganahaye dacwada garka sheeganaya hal markhaati buu hayaa markhaati labaad ma hayo markhaatigii iyo dhaartiisaa la ysku kabay hal markhaati baad keentay maxaa kaa maqan marka ya hal markhaati baa kaa maqan bedelkii markhaatiga kale haddaad weyday dhaaro isaga dhaartiisa iyo halkii markhaatiya uu keensaday baa garti lagu gooyey marka oo lagu xukumay akhraja waxa wariyey muslimu muslim wa abu daawuuda wannasaa'iyu wa qaala anasaa'i wuxuu yidhi isnaaduhu xadiidkan sanadkiisu jayidun mid wanaagsan waa imaamu shaafici caleyh raxmatullah baa wuxuu leeyahay saabitun laa yaruduhu axadun min ahli ilcilmi xadiidkani waa sugan yahay axad ahlicilmiga ka midana xadiidka ma uusan diidinoo ma radin bazaar baa sidoo kale taxsiiniyey ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay waa saxiix oo aan lahayn wax lagu duro sheekh albaanina fi liraabu ku saxiixinaya xadiikani xadiisuga wa وعن أبي هريرة وxaa laga wari رضي الله تعالى عنه مiثlhu xadيiثkan mid la can abi hurayra miثlhu abu hurayre xadiidkan mid la ayaa isagana laga warin akhrajahu waxaana soo saaray abu daawuda والتirmidiyu وصxaxhu waxaa صaxiixiyey ibn xibاana وkadalika waxaa صaxiixiyey abu xaatim iyo abu zurca الraaziyaan waxaa xoojiyey ibn xajar fi اlfatxi mxuu ahaaye tirmidina waa taxsiiniyey sheekh albaanina fi lirwa buu isaguna ku saxiixinaya xadiidkani muxuu ahaaye waa sugan yahay waa xadiidka hore way xadiidka hore waa isla xadiidkan ah yani qadaa biyamiinin wa shaahid qadaa biyamiinin wa shaahid qur-aanku wuxuu sheegay axaadiista kalena ay sheegeen garta ruuxna waa ruuxa muddaciga ah oo sheegtaha ah ruuxna waa ruuxa lagu sheeganaya garta ruuxa garta sheeganaya sidaan u tegi doono darsigan cawa isla axaadiis soo socota ruuxa garta sheeganaya waxaa laga rabaa laba markhaati caddayn baa laga rabaa caddayntaa waxaa ka mid a ah laba markhaati luu keeno labadii markhaati hadduu waayo oo uu mid soo helo maxaa la samaynayaa waa mid buu helay kun labaadna ma hayo dhaartiisaa lagu kabayaa sidaasaana garta lagu goynaya kii wax lagu sheeganayey loo gudbin maayo la dhihi maayo adigu dhaaro maadaama hal markhaati la hayo markhaatiga iyo waxaa laysku xoojinayaa kan markhaatiga keensaday oo dhaaro la yidhaah labadaa haddii laysla helo garta waa la goynayaa oo isagaa garta loo xukumaya sidaa xadiidku kutusayna waxaa ku tegey jamaahiir oo saxaabada iyo taabiciintii aimada leh waxaa ka mid a ah fuqahaa usabca ayib maalik iyo shaafici iyo axmedba way ku tageen ciraaqiyiintaa khilaafsan abu xaniifa iyo raggiisii ayaa khilaafsan oo qur-aankay deliishanayeen iyo axaadiista kale ee markhaatiyada laba ka dhigtay waxaa la leeyahay isma khilaafsanee nusuustaasina waxay ka hadlaysaa markii laba markhaati la helo xadiiskanina wuxuu ka hadlayaa markii markhaatiyadii tiradoodii iyo nisaabkoodii isdhimo hal mid la helo xadiidkani xaalad khaasuu ka hadlayaa marka xadiidkani xaalad khaasuu ka hadlayaa oo qur-aanka iyo axaadiista kaleeto aynan u banbixin haddii la yidhaahdo qur-aanka iyo axaadiista kale mafhuumkoodaa diidanna jawaabteedu waxa weye xadiidku waa mantuuq mantuuq iyo mafhuum hadday iska hor yimaadaanna mantuuqa ka xog badan si la yidhaahdaba xadiidku waa macmuulu bihi cinda aljumhuur saasa loogu xawalfaraya shaaficiyada weji ay leeyihiin iyo xanaabilada qaarkood waxay qabaan marka hal markhaati iyo dhaarta ninka muxuu ahaaye garta sheeganaya ee mudaciga ah iyo hal markhaati marka garta lagu xukumayo waa markii la waaye labada markhaati waana sida muuqata wey taqriban sida xadiiska laysu waafajiyeena ayib baabu dacaawa walbayinaat wuxuu baabu yahay addacaawa sheegashooyinkii walbayinaati iyo caddayaalkii dacaawada waa jamcu dacwa dacwaana waxaa la yidhahdaa waa sheegashada waa dacwada aan dacwo dhanan maaha inuu ruuxu soo sheegto oo ruux dacwaysto oo gar u qabsado dacaawa baa la yidhahda bayinaadkana waxaa la yidhahdaa waa caddayaalka ruuxa garta qaadaya uu cuskanayo saas maana ayb bayinadu marka waa ka guda weyn tahay markhaatiga culimada qaarkood waxay u fahmeen albayina markii la yidhaahdo markhaatiga keliya ku xadideen laakiin sida uu ibn alqayim caleyh raxmatullahi baxfi mustafiida ah oo aada u qiimo badan uu kaga hadlayo wuxuu leeyahay albayinatu awsacu min ashahaada ah, caddayntu way ka guda weyn tahay markhaatiga caddayntu waxay noqon kartaa shay kasta oo keena qaadiga garta qaadaya qalbigiisa ku qanciya ama melihiisa u badiya inay gartu xagga jirto xataa markhaataba uusan noqon qaraa-in kale waxyaabo kale wuxuu soo ururinayaa qur-aanka iyo sunnada iyo aahaartii selafka intaas oo qadiyo oo xukunka la xukumay uu noqday qaraa-in waxyaalo tusmooyin ah oo markhaati aan gaadhaynin waxyaalo tusmooyin ah mid waxaa ka mid a maalan qisadii nabiyullaahi yuusuf caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii haweentii gurigiisa uu joogay ay damacday kadibna intay guriga kusoo xidhatay ay damacday inay xoogto waa kii cararay ma cararkii uu cararhayay daba ordaysay bay maradiisii xagga dambe intay qabatay maradii gadaal ka jeexantay orodka ordahayeen waa ka ninkeedii ay iridda isku qabteen markaasay intay hadalka kala hormartay bay tiri nin reerkaaga xumaan la doonay ka war miskiinkii ay eryaraysay bay haddana dacweynaysaa waa ka ilaahi tabaaraka watacala farajka u furay oo yii shaahid oo ehelkeeda ka midaas markaasuda wuxuu yidhi waxaad fiirisaa maradiisa fiiri hadday gadaal ka dilacsan tahayna waa beenteed oo iyadaa eryanaysay wey hadday horay ka dilacsan tahayna waa runteed oo isagaa horor ahaa ninkii odayga reerka lahaa maradii hadduu fiiriyeyba gadaal bay ka dilacsan tahay hadduuba arkay maradii oo gadaal ka dilacsan xukunkiiba waaba qaatayba yuusufu acrid can haada wastaqfirii lidambiki inaki kunti min alkhaai'iina buud soma yusufow raalli ahow yusufow raalli sabeen baa kugu xidhan baade maa adiguna ilahay dembidhaaf weydiiso waad gaftay muxuu cuskaday marka ya wuxuu cuskaday maradaasaa jeexan waana calaamad ku tusaysa inay eryanaysay sooma waa asar waa raad marka ibnuqayim caleyh raxmatullahi wuxuu kulminayaa intaas oo adilo oo muxuu ahay aan sahlanayn oo ku tusaya markhaatigu bayinadu inay ka guda weyn tahay markhaatiga ah, asbaab fara badan baa lagu gaari karaa buu yihi oo qaaldiga ku bixin karta inuu melihiisu u bato gartu inay xagga jirto shay kasta oo marka melihiisa dhinac u badiyo uu isticmaali karo uu ku gaari karo xaqa inuu sugo oo uu isticmaalayo bayinay noqonaysaa buu buuhi waa ka u yimaadeen buu leeyahay waxyaaluhu keenaya ka mid waxaa u yimid buu yihi muxuu ahay nabiyullaahi waana xadiiska sugala wa xadiiskaa soo daliishanaya nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo labaduba intay dhaleen laba ilmood haystaan a wiil haystaan ayaa labadii mid ka mid ah baa ilmaheedii wiilkeedii baa yeybaa qaadatay yeybaa la carartay tii kale ku qabsatay wiilkeedii wiilkan kaygii kaagii buu yeydu qaadatay kaygii maahayn naagkaagii buu qaatay banaanka iga mar maya middan marka ilmaheedii yaydu la tagtay waa tii weynayd waay tayar mahe tii weyneed labada midda weyneyd baa ilmaheedii lala tegey nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam bay gartii loo keenay labadii dumarkaa ah markay gar sheegteen nabiyullaahi daawuud wuxuu ku qancay alelahi middan weyn unbaan been sheegaynin ila ruuxa weyn baa inta badan inuu is ilaaliya waa baa la yaqaana soomaa gartii buu u xukumay qaado wiilka tii wiilka dhashay oo gartiina laga xukumay ilmaheediina laga qaatay baa waxay soo mareen haddana sulaymaan daawuud wiilkiisa nabiyulahi sulaymaan caleyh wacala nabiyina salaatu wasalaam gartii bay u sheegeen nebi sulaymaan waa u yeedhay i imaada buuri waa la keenay wuxuu yidhi marka waxaan rabaa wiilkansoo iskuma haysataan haa waa idin kala goynhayaa mindi ii keena buui isaga dhanba intaan kala jaro waad adna qayb qaadan adiguna qayb baad qaadan tii duqlahayd waxay tihi noo kala jar ya noo kala goobaysa ila mayna balmood ma balqanayso waxay rabtaa maadaama wiilkeedii yay qaatay tanna inay wiil weydo kala jar bay tii noo kala gooy tiina waxay tihi ilmaha dhashay waa beer waxba leh waxay tii intaad kala goyn lahayd iyada siibay nabiyulaahi sulaymaan meeshaasuu kala soo baxay midda yar inay wiilka dhashay qaada buu yidhi na adiguna kactag buu waxba sheegi maysa sooma marka maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ninka qaadiga ah inuu markhaati keliyata ku xidhnaada meehe wuxuu leeyahay ibnulqayim qaraa-in iyo asbaab kaloo badan buu isticmaali karaa si uu xaqa u gaadho bayinadu marka waa ka gudaweyntahay buu leeya markhaati waa ka gudaweynta baxi aad u qiimo badanoo nafiis ah oo ibnuqayim masaladaa ku leeyahy sidaas man baabu dacaawa sheegashooyinkiibuu baab yahay walbayinaati iyo cadaymadii can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal ly slam qaala wuxuu yidhi low yucطaa haddii la siin lahaa annaasu dadkii bidacwaahum sheegashadooda ama sheegashooyinkooda waxyaalahay sheeganayaan haddii ruux walba la siin lahaa ladacaa waxay sheegan lahaayeen naasun dad dimaaa rijaalin rag dhiigagooda wa amwaalahum iyo xoolahooday sheegan lahaayeen ruux walba wuxuu sheegto haddii la iska siin lahaa xoolo iyo dhiig dad leeyihiin bay rag iska sheegan lahaayeen walaakina alyamiina laakiin dhaartii cala almuddaca calayhi ka korkiisa wax lagu sheeganayo ayay dhaartu ahaatay korkiisa walaakina alyamiina dhaartii cala almuddaca ka lagu sheeganayo calayhi korkiisa lagu sheeganaya ayay korkiisa tahay muttafaqun calayhi buhari muslim waa soo saaray walilbayhaqiyi bayhaqi waxaa u sugnaaday biisnaadinna ugu sugnaaday saxiixin oo saxiixa albayinatu dhaartii cala almuddaci albayinatu caddayntii dheh albayinatu caddayntii garta in caddaynteeda la keeno ama markhaati ha noqoto ama caddayn kale ha noqoto garta caddaynteedii in la keeno cala almuddaci ka wax sheeganaya korkiisa aha walyamiinu dhaartiina calaa man ankara cidda inkirtay korkiisay e ahaatay cidda inkirtane waxani ma jira leh ayaa dhaartuna korkiisa ahaatay lafdigaasi waa lafdiga bayhaqi alimaamu nawowi wuxuu leeyahay lafdigan bayhaqi sanadkiisu waa xasan ama waa saxiix ibn cabdilhaadina waa xoojiyey sheekh albaanina waa saxiixinaya marka lafdiga hore ee muttafaqa walaakina alyamiina cala almuddacaa calayhi laakiin lafdiga bayhaqi isaguna saxiixa ah waxa weeyaan albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar saas man marka yaa mudaci ah adiga seed ku kala saari markaad qaaditaho xaakim tahay ka sheegtaha ah iyo lagu sheegtaha seed ku kala saaraysa waxaa la yidhaahdaa muddaciga sheegtaha waxaa la yidhaahdaa midka jaanibkiisu dacwada uu daciifka ku yahay muddaca calayhigana waxaa la yidhaahdaa midka jaanibkiisa iyo dhankiisa dacwadu ay u xoog badan tahay masalan see lagu garanaya laba nin baa wax isku haysta shayga laysku haystana midbaa gacantiisa ay ku jiraan midna gacantiisa waa ka maqan yahay kee baa daciif ya ka gacantiisa uu ka maqan yahay baa daciif soma ka gacantiisa uu ku jiraana qawi oo xoog badan sababtu waxa weeye asal waxa a ruuxa waxa gacantiisa ku jira inuu isagu leeyahay baa asal soo saas ma marka dhankiisaa xoog badan waxaa tabar daran kan gacantiisa waxaan ku jirin sheeganayaa tabar daran sidaas daraaddeed baa dhankiisa waxaa laga dalbay markhaati oo adag kan dhankiisu daciif yahayna waxaa lagaga kaaftoomay dhaar oo fudud soma sidaas weyaan marka muddaciga midka mar walba dhankiisu daciif yahay isagaas maadaama dhankiisu daciif yahay oo sheegashadiisu ay daciif tahay wax xoog badan baa laga rabaayo markhaati ah soma kan wax lagu sheeganayana dhankiisa xoog badanoo waxaa lagaga kaaftoomayaa maadaama uu isugo dhaaro miya isku mid baa dhaaro iyo markhaati keen ma isku mid baa dhaarashadu waa wax la wada kari kara waay markhaati in la keeno se masale fudud maaha soma marka sidaas weyaan taasaa la yidhahda haddii marka caddaynta la helo halkaasi xadiidkaynu soo marnay hadda kitaab inoogu dambeeyey wuxuu tilmaamayey caddaynta waxaa ka mida inuu keeno hal markhaati dhaartiisana raaciyo bayinaday ka midta oo loo xukumaya hadduu markhaati waayo caddayn ma keeni waayo kii uu wax ku sheeganaya waa dhaaran la dhahaya marka hadduu dhaarto garta waa la goynaya markaas hadduu dhaaran waayo dhaartii ka istaagana dhaarta waxaa lagu soo celinayaa cinda aljumhuur nukuul baa la yidhaha raddi baa la samaynayaa dib waxaa loogu soo celinayaa mudacigii baa lagu soo celinaya saaxiibkaa dhaartii waa ka istaagay adigu dhaaro hadduu dhaartana waa loo xukumaya hadday labaduba diidaan ka war markhaatina la waayo labadiina dhaaran waayaan xaalku muxuu noqonaya xadiis soo socda baa wax ka tilmaamaya ayib jumhuur alculamaa min asalaf waalkhalaf ayaa xadiidkan sida uu sheegayo maray ayib oo waxay leeyihiin wax laysku sheeganayo wuxuu dooniba hadlo laakiin imaam maalid caleyh raxmatullahi asxaabtiisa jumhuurtoodu waxay qabaan ruuxa waxaa dhaaro la dhahaya ruuxa wax ku sheeganaya isaga markii la ogyahay inuu wuxuun ka dhexayn jiray haddaan sidaas la yeelin buu leeyahy dadka sufahada ahee diinta yar waxaa dhacaysa inay dadka saalixiinta wanaagsanee mujtamaca magaca ku leh si ay u magac dilaan inay iska laalaabiyaan oo ii dhaara dhahaan ii dhaaro marka si dadkaa dadka looga qabto waxa ruuxan dhaaro loo dhihi karo waa inay jirto wuxuu ku tusay inay wax ka dhexeeyeen laakiin dad la ogaya inayna waxba dhex marinba hadduu kule isaga dhigo yidhahdo waxbaan kugu leeyahay oo dibri sheekii baa la qabsan oo taajirkii baa la qabsan oo madaxii baa la qabsan oo dadkii magac lahaa oo dhan mid safiya umaa iska laalaadin buu leeya helo kuwa ah. maalig marka wuxuu leeyahy waa in dadkani wuxuun ay dhexmaan wuxuun inay isugu jireen loogi haddii kale soo maaha iska tag baa la dhihi qaydkaasi imaam maalig caleyh raxmatullah uu meesha soo geliyey maslaxuu ka fiiriyey laakiin daliil male saa daliil male ruuxii ruux ku sheegta haddiiba sheegasha timaado waxa weeyaan albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar ilaahumaa dadka uu shariifsanaata asaguna muu dadka ugu liito warkaas socon haddii ayna wax xaqa aadan qabin waa fududahay dhaaro dhaartana dhibkaaga imaan maayo haddaad dhaarato dhaarta aad dhaaraysana waxaad hurto uya ooda been sheeganayn ama xaqaaga ku raadsanayso ama dulmi aad isaga dafcinayso ood xaqaaga ku dhacsanayso dhaarta aad dhaaratay allaa kuu jideeyey dhibna kaasoo gaari maayo wax alla jidaymiin kugu caqaabaya adduuniya aakhiraduna ciqaab kaasoo gaari mayso taasi waxay khilaafsan tahay dad badan oo soomaalida ka mid ah oo rumaysan ama xaq ku dhaaro ama xaq xaqdarro ku dhaaray haddaaba daarato waa lagu galay gurigaaga reerkaaga ilmahaaga saas daraadee waxay gar iyo gardarro toona laguma dhaarto warkaas war saxma haddaad ugu tanaazulayso ood xaqaagii ka tanaasulayso dadka siinaysa wa wailaa waxa weeye hadday dhaari kugu soo wajahanto oo dhaarato adoo huba allah baa kuu fasaxay oo kuu ogolaaday dhibla kaaga imaan saasman haddii ay gar tahayna waa la dhaartaa hadday gardarro tahayna waxaan udhihi jiraa haddii garta lagaa leeyahayna salli haddaad garta leedahayna dhaaro ha ka baqin saasman an abi hurarata radi allahu tacala canhu ana nabiya sal lay slam nebigu carada wuu bandhigay calaa qowmin dad korkooda wuxuu u bandhigay alyamiina dhaartii wuu u bandhigay dhaar bay lahaayeen markaasuu dhaarti ku yidhi fa asracuu markaasay degdegeen yacni waxay u degdegeen oo u tartameen koodii dhaaran lahaa fa amara markaasuu nebigu amray an yushama in loo qori tuuro baynahum dhexdooda filyamiini dhaarta dhexdeeda dhaartii ay dhaaran lahaayeen iyo koodii dhaaran lahaa in qori tuur loo sameeyo oo sidaa lagu kala saaro buu nabigu amray sal lay slam fa amara nabigu wuxuu amray an yushama in loo qori tuuro baynahum dhexdooda filyamiini dhaarta dhexdeeda ayuhum koodii yaxlifu dhaaranay koodii dhaaran lahaa oo waxaa wariya albukhaari bukhaari baa weriye yani waxaa laga qadanayaa haddii dadku xaq ay ku siman yihiin xaq ay ku siman yihiin haddii uu yimaado xaqaana uuna u qaybsamaynin xaqaasina uusan u qaybsamaynin si kaloo loogu kala hormariyo iyo sabab kaloo loogu kala hormariyona la waayo qorituur baa la isticmaalaya dadkani xaq bay yeesheen xaqii ay yeesheen waxaa la wax dhaar baa kusoo wajahantay xaqana way isku leeyihiin kii dhaaran lahaabay marka isu dayn waaye anaa dhaaranay anaa dhaaran markaasuu nebigu wuxu uri sal ly slm kii dhaaran lahaa u kala qori tuura oo midkooda soo baxo kii soo baxa dhaarto ayib marka qurcada waxaa qaba a'immada shaafici iyo waxaan malanaya axmed iyo maalik iyo xanafiyada diidan saas maana qurcada oo xuquuqda mushtaragoo kale si kalaan dadka lagu kala saari karin ayaa sidaa loo isticmaalaa macna ayib abu daawuud iyo nasaa-i waxay soo saareen min xadiid abi hurayra laba nin inay nebiga agtiisa alaab isku qabsadeen midkoodna uusan markaa caddayn haynin markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal lay wasalam dhaarta u qori tuurta ama ha jeclaadeen ama ha naceen bimacnaa waxa weeyaan culamada qaarkood waxay leeyihin waxay ku suroobi kartaa laba nin baa shay sheeganaya shaygiina caddayn markhaati uma hayaan shaygii caddayn uma hayaan dhaar baa lagu yeeshay koodii dhaaran lahaa ilan kii dhaarta unbaa kolka sheeganaya soo ma maalan shaygaa maalan eh, muxuu ahaay hebel gacantiisa ku jira anna waa sheeganayaa adna waad sheeganaysaa cadayn baana laga dalbay cadayntii waa weyn ninkiibaa dhaanadii waa dhaaran waaye dhaar baana lagu yeeshay aniga haddaan kaa hor dhaarto anaa xaqii qaadanaya shaygii qaadanaya adiga haddaad igu hor dhaaratana adaa shaygii qaadanaya labadeennaa marka nin walba dhaartiisii uu xukunka ku xidhan yahay mahelow iska hormara adaa yaraa da weyn baa la dhihi adaa yara duqe war duqa isaga damiyaa la dhihi maya waa in si cadaaladi ku jirto labadooda lagu kala saaro jidkan lagu kala saari kara ma jiro waa in marka loo kala qori tuuro kii qorigiisa soo baxa uu dhaarto xaqiina uu sidaa ku faaso sidaasay ku suuroobi kartaa bay culimmada qaarkood tilmaamaya marka yacni dhaarta xadiiskii horeynu soo marnay oo dhaarta waxaa lagu yeedhanayaa ruuxa wax lagu sheeganayo baa dhaarta leh hal xaalad baa khilaafsan xaaladda khilaafsani waxa weeye oo ruuxa wax sheeganaya uu dhaaranayo oo isaga dhaarta lagu yeelanayo waa markay masaladu tahay masalatu lqasaama qasaamo somayna soo mar qasaama waan soo marnay waxa weeye waa dhiig ruux la dilay oo dad lagu tuhunsan yahay inay dileen caddaynna aan loo haynin laakiin lagu tuhunsan yahay oo lowf iyo qaraa-in la hayo waa kaan soo marnay konton ayaga ka mid a dhaaranaya soo mar kontonka dhaaranayaayo waa kuwii dhiigga sheeganaya konton ka midaa dhaaranaya sida xadiidka riwaayaadkiisu yani waxa weeyaan raajixi ay ku tusayaan marka iyagii baa dhiiggii sheeganaya ayagii sheeganaya baana laga rabaa inay konton nin oo ka mida ay dhaartaan marka waa muddaci dhaaranaya waay muddaci dhaaranaya xaaladaasay jirtaan wixii taas aan ahayn oo qasaamada ka gedisan asalku waxa weeyaan alyamiinu waxaan dhihi lahaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar ila fi masalati alqasaama bimacna ayb وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قال وحيري من اقتطع الروح قوسته حق امرئ روح حقيسة مسلم أو مسلمة بيمينه داركيسة كقوسته روح مسلم حقيسة يؤنتو دارتيبا سيدا الله وحكمي أو سيدا allaahu alla lahu isaga wuxuu u waajibiyey annaara naar buu u waajibiyey marba haddaad ilaahay magaciisii dadka ku dhacday ah, ile waa khatar soomaa adiga haddaad dhacayso dadka boobayso meelahaagaa ka boob laakiin ilaahay magaciisaan isticmaalaya oon dadka xoolahoodii xaqooda ku goosanaya magac allah ku dhaaranaya ma saas maana allah naar buu u waajibiyey waxarama wuu ka xarimay calayhi korkiisa aljannata jannana waaba ka xarimayba jannana mamnuuc bay ka tahay fa qaala markaasaa wuxuu yihi lahu nabiga rajulu nin baa wuxuu ku yidhi wain kaana haba ahaada miyaa rasuul ilahi shay-an shay haba ahaade yasiiran oo yar yaa rasuul allah rasuulka ilah xataa shay yarba ha ahaadee haddaan dhaar ku goosto jannaarna waa la ii waajibiyey jannana waa i xaaraamiya xataa haba yaraadee qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam wain kaana haba ahaado qadiiban laan oo min araakin caday ah aduma kalu kaadi laan yaroo caday ah oo lagu cadayna xataa haba ahaata bu nabi sal ly sl rawahu muslim baa weri aduu xaq kale iska dhaaf xoolo iyo hanti iyo lacag iyo muxuu ahaaye badeeca iyo warkeeda ka bax qoriga yarkee lagu cadaydaba ha ahaada buu nabi sal ly slam marba haddaad intaad dhaarato dhaar ku qaadato oo dhaartaasi aad ku goosato naar baa kuu taallabay macna xadiisku wuxuu kutusi ruuxu markuu dhaaranayo xaqa uu dhaarta ku goosanayo waa inuu yahay xaq uu hubo waa inuu hubto wixii aadan hubinoo shaki kaaga jiro ha dhaaranin ku degdegi isaga isaga wareeji waxaad tidhahdaa ma hubee mana dhaaranaye hadduu isagu dhaartabo kaasi oo uu hubo ha loo gooyo laakiin ha dhaaranin haddaad dhaaratood sidaa ku qaadataan khatar waay waa kan soo marna xadiiska inakum takhtasimuuna ilaya xadii ma garanaysaan ah, ruuxii aan u gooye xaq walaalkii leeyahay waxaan u gooyay gabal naareed ama ha qaato ama ha ka tago saas man qaadiga marka xukunkiisu wax ma xalaaleeyo dhaartaaduna wax kuu xalaalayn mayso shaygu hadduu xalaal yahayna waa xalaal hadduu xaaraam yahayna waa xalaal laakiin yani muxuu ahaayey xugum qalloocan iyo laaluush iyo markhaati beenaad iyo dhaar beenaad sidaa wax kuma xalaaloobaan an ashcaf bni qaysin radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slam qaala wuxuu yihi man xalafa yani ruuxii kuu dhaarto sidiisaba ruuxu ilahay magaciisa hadduu kuu maro oo u badheeda inuu ilahay magaciisa kuugu dhaartaayo hadda waad rumaysan soma intaa ka badan meel loo sii wado ma leh shirki ilahan baad isu dayni xataa haba ahaado ruux xunba ha ahaado khaain ba ahaado duran xataa gaalba ha ahaado soo garamaysaan xadiiskeynu soo marnay markay saxaabadu yahuud dhiig ku sheegteen ee uu nebigu yuri sal la alay wasalam ma dhaaranaysaan xaqii saaxiibkiina ma yeelanaysaan mayba dhe rasuulku ilahi ma hubna laakiin waanu tuhunsannaha saas daraad kuma dhaaran karna nabigu nabigui sal ly slm ayib yahuud baa idiin dhaaranaysa marka oo yahuud dhaarteeda waba iska dhaaran ba rasuulilah ma yahuud baa dhaartan kale way iska marayaane markaasaa nabigu wuxu uri sal lay aslam waxaan intaa ahayn kuma lihidin ya ruux haddaad isqabsataan oo muxuu ahaaye maxkamad aad keento oon caddayn weydo war sheekh waa ciyaal suuq waa dhih ciyaal suuq waa baasiq iska dhaaran waa beenaal annagaa naqaano dadka xoolahoodu saa ku qaataa warwar kale ma jiro dhaar unbaa la dhihi hadduu dhaartana halkaasaa lagaga hadi wixii waa go-ay laakiin isagiyo allaa laysu daynaa sii jiri maayo shaki male sii jiri maayo isagaaban isagaaban in badan calfan doonine aduu halkaa kaga hadhay sooma wax kaloo la samayn kara ma jiro waa masalada soo marnayo waxa daahirkee muuqda mooyaane gudaha haddii la sii galo awood intaa ka badan bini aadamku male ruuxii hala qabto hala garaaco lamale hala xido ma jirto wax intaa ka badanoo la samayn kara ma jirto sidaa unbaa marka la xukumaya lagu daynaya man وعن أشعث بن قyس رضي الله تعالى عنه أن رsuل الل صل ه sم wuxuu yihi man xalafa ruuxii dhaarta calaa yamiinin dhaar korkeed xaal uu goosanayo ama yemiintaasoo yqtaطcu uu goosanayo bihaa iyada maala mri'in ruux maalkii uu ku goosanayo muslimin oo muslima ah yemiintaas iyo dhaartaasoo huwa isagu fiiha dhexeeda faajirun uu faajir ku yahay been buu ku sheegaya waa ogya inuu faajir yahay ruuxii sidaas yeela oo dhaar ruux muslima xoolihii ku goosto dhaartaana uu faajir ku yaho been ku sheegayo laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa walxaal huwa alle calayhi korkiisa khadbaanu miduu cadhaysan uu yahay maalinta qiyaamada alla markuu la kulmo wuxuu u tegi alla oo cadhaysan muttafaqun caleyh buhari muslim baa weriye xadiidka dhamaystirkiisu waxa waaye cabdullahi bn mascuud baa laga warinayo wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin yaqtaticu biha maala mri'in muslimin huwa fiiha faajirun laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan cabdullaahi mascuud baa xadiidkan u sheegay dad u sheegay markuu dadkii u sheegay ayaa waxaa soo galay ninka la yidhaahdo ashcas ibnu qays oo isagana saxaabiga xadiiska la markaasaa wuxuu yidhi dadkii buu weydiinaya maa yuxadiukum bihi abuu cabdiraxmaan buu war abuu cabdiraxmaan muxuu idiin sheegay cabdullahi mascuud kunyadiisa muxuu idiin sheegay markaasaa waxay yidhahdeen kada wa kada sidaa saasuu noo sheegay xadiidkanuu noo sheegay sidanuu noo sheegay markaasaa wuxuu yidhi sadaqa abuu cabdiraxmaan ah, waa runtii buu yidhi alala waa runtii hiya nazalat aniga sababtaydiiba ku timid buur arrintani kaana baynii wa bayna rajulin ardun bilyaman buui aniga nin baa waxaa naga dhexaysay buu dhul yaman ku yaalla waan isku qabsannay bui fakhaasamtu ila nabiy sal lay wasalam markaasaa nebiga ula dacwooday buui intay rasuulkaan isula tegaynaay markaasaa nebigu wuxuu yidhi buuhi hal laka bayina wax caddayna ma haysa inaad dhulkan adugu leedahay markaasaa waxaa ihi maya wax caddayna ma hayo markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam fa yamiinuhu dee dhaartiisa marka saasan cayn wuu kuu dhaaranaya markaasaa waxaa idhi buuhi idan yaxlif rasuul ilaahay ninku nin sahlan meehe wuu iska dhaaran baa idigu marba haddiibu dhulkaba uu dhaar keliya kaga xidhanto dhaar uu ku qaadan karo ha kitaabka baalluhu goyn joojin maayo ayb markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay aslam man xalafa calaa yamiini sabrin yaqtasicu biha maala mri'in muslimin huwa fiiha faajir laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan markaasaa isla arrintaa waxaa kusoo degtay wal aayadda qur-aanka fii suurati ali cimraan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaaakhira walaa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim aayaddaasaa qisada ku timid oo kusoo kusoo degtay kuwa ilaahay ballankiisa iyo dhaarahooda ku iibsanaya lacag yar ballantii alle iyo ilaahay magaciisoo lagu dhaarto bay wax yaroo adduunye ah dhaafsanayaan kuwaasi aakharo kuma laha wax nasiib ah allahna maalinta qiyaamada la hadli maayo mana fiirinayo il naxariiseed ku dayi maayo mana daahirinayo u dembi dhaafi maayo cadaab xanuujiyana way leeyihin intaas aayadda isu daba dhigtay aayaddu marka waxay ka hadlaysaa waa caam laakiin asababtay ku timid baa awal shay yadkhul oho waxa weeyaan dadka dhaaranaya xaqdarradana ku dhaaranaya dhaartaa beentaana xuquuq ku goosanaya dadkaas waa ilaahay agtiisa waxuu u yaalla male waxa u yaalla waa cado iyo muxuu ahaayey dunuubtooda la dhaafin iyo cadaab iyo allaon fiirinin iyo intaasaa u taala oo sahlaneyn buhaari muslim baa xadiidka soo saaray lafdigana waa lafdiga muslim waaye hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala alih wasaxbi waslm